بسم الله والحمد لله الحكيم العليم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودرس يعني شناد waxaynu ku soo jirnay ruuxu markuu geeriyoodo xoolaha uu ka tegey hadduu xoolo ka tago intaan loo qaybin dadkii warasada ahaa in xuquuq doora ay ku tacalluqayso waxaa ka mid ahaa in meydka marka hore laga aaso oo kharashkii meydka lagu aasayey xoolihii laga bixiyo kharashkaasuna uu noqdo binafaqati amhaalihi isagoo kale sida loo aaso iyo kharashka ay u baahan yihiin oo kale in laga gooyo iyada oon lagu talax laguna suqugulin lahaynin ilaa iyo meydka ee qabriga la dhigaayo wixii kharashi u baahdo xoolihii baa laga jarayaa qodobka labaad wuxuu ahaa in la bixinayo daymihii allatii taasoo la haale mudaalib min jihati alcibaad cid dalbaysoo daba taagan oo xagga addoomahaa leh in laga bixiyo wallatii taasoo hiya iyaduba ah fii dimati lmeyd meydka dumadiisa muwaris weeyaane meydku waa muwaris iyo meyd waa isku mid waa dhaxalsiiyihii falaa tuqsamu lama qaybinayo atarikatu tarikadii la qaybin maayo bayna alwarasa warasada loo qaybin maayo xataa ilaa yatuqdaa la gudo oo la bixiyo addiyuun ilaa iyo daymaha laga bixiyo can ilmeyd meydka laga bixiyo waxaana u daliila qowlihi sala allahu alayhi wasalam hadalkii uu nebigu lahaa lmumin nafta mu'minku mucallaqa waxaa loo deldelay u deldelan tahay bidaynihi dayntiisa xataa yuqdaa canhu ilaa muuminka laga bixiyo dayntii rawaahu axmed amaa diyuun ullahi tacaala daymaha ilaahay miyaa allatii laysa lahaa mudaalim min jihati alcibaad taasoo aan lahayn cid daba taagan oo leh hana la siiyo waxaa oo xagga addoomaha ka socda ka dayni sakaad waa sidii dayntii lagu lahaa xoolihiisa oo sakadii ah iyo kafaaraadkii nadaradii falaa tu tu'addaa min atarika tarikadii laga bixin maayo waa markaynu qabanno cinda alaxnaaf madhabka axnaafta eh, markaynu qabanno laga bixin maayo wa tu-addaa minhaa waa laga bixinayaa wa tu waa laga bixinayaa diyuunullah minha tarikadii cinda aljumhuur cinda jumhuur fuqaha markaynu qabannona waa laga bixinayaa ay annahu waxaa waajiba dafcuha in la bixiyo wakraajuha laga saaro tarikadii oo laga bixiyo qabla qismati tarika intaan loo intaan la qaybin xoolihii uu meydku ka tegay cinda jumhuuri fuqahaad haddaba xujatulaxnaaf marka sidaa culammadu ay ugu kala jabeen diyuunullah sida loo bixinaayo axnaaftu waxay xujaysatay inna aadaa'ahaa bixinteedu daymaha cibaadatun waa cibaado waalcibaadaatu cibaadooyinkuna tasqudu bilmowt geerida iyo dhimashada ayay ku dhacdaa waxay leeyihiin sakooyinkii kafaaraadkii nuduurtii waxay meydka lagu lahaa oo diyuunullaahi ah waa la bixinayaa xoolihii baa laga bixinayaa intaan la qaybin maxaa yeelay bay yidhahay ina adaaha bixinteedu cibaadatu waa cibaado walcibaadaat cibaadooyinkuna tasqudu bilmowt waxay ku dhacdaa dee dhimashada oo ruuxu markuu dhinto dee waxba laga dooni maayo cibaadaha sida salaadihii oo kale lianna aadaaha maxaa yeelay bixinteedu laa yakuunu ma noqonaayo ilaa biniya niyad mooyaane iyo wal ikhtiyaar doonis mooyaane walan tusawaru lagana fili maayo oo laga suuraysan maayo dalika sidaa min almeyd meydka laga suuraysan maayo waxay leeyihin maadaamay cibaado ay tahay waxay ku dhacasaa geerida li'anna aadaa'aha maxaa yeelay bixinteedu laa yakuunu ma ahaado ilaa biniya niyad mooyane wax kale ma ahaado cibaadooyinka gudashadoodu ma ahaado ilaa biniye mooyaane iyo wal ikhtiyaar iyo doonis ruuxu uu doono ayuunbay ahaataa walaa yutasawaru daalika dee arrinkaana lagama malaysanayo minal meyd ruuxu jaabtay oo dhintay dee niyad iyo ikhtiyaar dee laga malaysan maayo inay ka timaado wahiya iyadu wain saqadad haba ka dhacdo cani shaksi shaksiga kaga dhacda bimowtihi geeridiise ilaa annahu isagu aasimun waa dembaabayaa wa mu'aakhadun waana loo qabanayaa fil aakhirati aakhira waa loo qabanayaa waxay leeyihiin wahiya diyuunullaahi wain saqadad haba ka dhacdo cani shaksi shaksiga kaga dhacda bimowtihi geeridiise ilaa annahu isagu aasimun waa dembaabaya waa mu'aakhadun waa loo qabanayaa fil aakhirati aakhiro xaysu goor lam yu-addi aanu bixin alwaajiba calayhi wixii waajibka ku ahaa ee guudkiisa saaraa aanu bixin qabla mowtihi intaanu geeriyoonin waajibkii laga doonayay ee guudkiisa saaraa maadaama uu bixin waayey aakhiro waa loo qabanayaa xaysu goor lam yu-addi aanu bixin alwaajiba calayhi waajibkii guudkiisa saaraa ayaa loo qabanayaa qabla mowtihi intaanu geeriyoon wa amruhu arrinkiisuna ila alwaaxid addayaan ilaaha waaxidka ah addayaan ee xisaabiyaha ah ee addoomihiisa xisaabiya waa magacyada ilaahay ayuu ka mid yahay ayuu arrinkiisuna ahaaday wa amruhu ruuxa arrinkiisu wuxuu u ban yaalaa ila alwaaxid dayaan ilaaha waaxidka ah addayaan in shaa hadduu doono cadabahu wuu cadaabayaa wa in shaa hadduu doonana cafaa canhu waa iska cafiyayaayo ilaah waa ka dhaafayaa biludfihi naxariistiisa iyo wa karamihi deeqdiisa ayuu alla kaga dhaafayaa wain shaa hadduu doono cadabahu waa cadaabayaa wain shaa hadduu doonana cafaa canhu waa ka dhaafayaa biludfihi naxariistiisa iyo wakaramihi deeqdiisa ayuu kaga dhaafayaa hadaakasu waxa weeye oo ay ku dhacaysaa diyuunullaahi bilmowt ay ku dhacaysaa idaa lam yuusib biha wa haddii aanu dardaarman amaa idaa awsaa haddii uu dardaarma miyaa oo uu yidhaahdo ha laga bixiyo waxaasaa laygu leeyahaye fa yajibu waxaa waajiba ikhraajuhaa in la bixiyo haa diyuunullaah biitifaaq xujatu jamhuur jamhuurkuna iyaguna maxay daliishanayaan markii ay yidhaahdeen waxaa la bixinayaa diyuunullaahi waa la bixinayaa oo tariikadii baa laga bixinayaa intaan warastada loo qaybin iyaguna waxay daliishadeen annahaa iyadu diyuunun waa deymo yejibu waxaa waajiba wafaa'uhaa in la oofiyo oo la bixiyo ka diyuuni alcibaad sida deymaha addoomaha oo kale annahaa diyuun waa deyma yidhaahdeen waxa loo bixinayaa oo tarikadii looga bixinayaa iyadoo warasadii loo qaybin waa ka diyuun alcibaad deymaha addoomuhu ay leeyihiin oo kale ayuunbay la mid tahay uun oo daynka ilaahay ayaa labada mudan in la bixiyo walaa taxtaaju umana baahnaa ilaa niyati niyadna uma baahna iyo wa qasdin ujeedsi uma baahna iyo qasti toona uma baahnaa liannaha maxaa yeelay laysad maaha عبادة محضة عبادة محضية معها لأنها ليست معها عبادة محضة عبادة محضية وبر احتران معها بل هي إيضو حقوق وحقوق تتعلق كحرا بنفس المال حولها لفتوذ كحرا ويان ومثلا سكدي وكلي وحويا حق حاله وميتك كتغي لفتوذ لقل لي هاي فيجب وحواجبه oo waajibay ikhraajuha in la bixiyo walow lam yuusi yaanu dardaarmin biha iyadaa almeyd meydka yaanu dardaarminbe inuu bixiyo ayaa waajibay wayajibu waxa waajibay ikhraajuhaa in la bixiyo qabla duyuun alcibaad deymaha addoomuhu ay leeyihiin intaan la bixin ka hor waa in la bixiyaa diyuunullah jamhuurkii baa isa sii kala guray oo yidhi hala la bixiyo diyuunullaahi isla garanay laakiin goormaa la bixinayaa kuwii addoomaha miyaa laga horraysiinayaa mise waa laga dambaysiinayaa mise isku mar baa la bixinayaa cinda shaaficiya waxa weeyaan yejibu waxaa waajib ah ikhraajuha in la bixiyo qabla diyuuni alcibaad addoomaha deymahooda intaan la bixin waa in diyuunullaahi la bixiyo waayo sidaasaa labada xaqnimo badan wa bacda duyuuni alcibaad addoommaha deymaha ay leeyihiin kadib ayaa la bixinayaa cinda almaalikiyana maalikiyaduna iyaguna waxay leeyihin duyuunullaahi waa la bixinayaa laakiin kuwii addoommuhu ay lahaayeen marka la bixiyo kadib ayaa la bixinayaa waayo waa xaq ilaahay leeyahayo haddii ay maalan duyuunulcibaad ay dhammaystaan waa xaq ilaahay uu leeyahay ilaahay uu saamixi karo wa cinda alaxnaabila cinda alxanaabilana tatasaawa waa siman tahay hiya iyo wa duyuun alcibaad hiya iyadu oo duyuunullaahi ah iyo wa duyuun alcibaad waa siman yihinoo waa isku mid haalisan qodobka saddexaad ee tarikadii la doonayo intaan loo qaybin dadka warasad ahaa in laga bixiyo oo ku tacalluqayaa waxa weeye tunafadu waa la fulinayaa wasaaya almeyd dardaarannadii meydka waa la fulinayaa fii xuduudi thuluth thuluska markay ku jirto dardaarannadaasu markii fii xuduudi thulus ay ku jiraan likayri alwaaris dadkii dhaxalka lahaa cid aan ahaynna loo dardaarmay biduuni tawaqufin iyadoon ku xidhnayn calaa ijaasati axadin qof ogolaanshihiina aan ku xidhnayn wuxuu leeyahy sheekhu raxmatullaahi calayh xuquuqda ku tacalluqa tarikadii waxaa ka mid ah wasaayaadkii meydka waana la bixinayaa dardaarankii meydku uu dardaarmay marka uu yahay dardaarankaasu fii xuduudi hulus horta waa inaanu xuduudii huluska xooliyo saddex meelood loo qaybiye meel ahaan waa inaanu dardaarankii aanu ka baxsanayn waa inaanu qof waarisana aan loo dardaarminayo ee loo dardaarmay likayri alwaaris qof aan dhaxalka waxba kulahayn laakiin haddii loo dardaarmo liwaaris waa masala mukhtalifa culammadu ay isku khilaafeen biduuni tawaqufin iyadoon kuna xidhnayn calaa ijaasati axadin qofna waxba laga weydiin maayo maadaama ay fii xuduudi thulus ay tahay cidna waxba lagaba weydiin maaye waa la bixinayaa dardaaranka wadaalika kaasuna wuxuu imanayaa bacda aadaa'i kadib markii la bixiyey maa yakfi wax ku habboon oo ku filan litajhiis aaskii meydka iyo amba bixiisii wax ku habboon markii laga bixiyey ayaa la bixinayaa wasaayaadkaana wa bacda aadaa'i duyuun wa bacda kadib baana la bixinayaa wasaayaadka aadaa'i duyuun markii daymihii la bixiyey allatii taasoo caleyhi guudkiisa saarayd amaa idaa kaanat hadday taal wasiyatu dardaaran biakara wax ka badan min ulus ulus wax ka badan hadduu yihi falaa tunafadu la bixin maayo ilaa birida alwarasa inay warasadu ay raalli ka yihiin mooyaane fii maa saada wixii ka kordhay can ulus uluska wixii ka kordhay wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah dardaaranku haddii uu ka badayay xooliyoo saddex meelood loo qeybiyo meel ahaan falaa tunafad lama bixinayo ama idaa kaanat alwasiya dardaaranku haddii uu yahay uu meydku dardaarmay ee uu yidhi hebel waxaa ha siiyo biakar min hulus hulus wax ka badan falaa tunafad lama bixinaayo ilaa birida alwarasa dadka warasadaha inay raalli ku noqdaan oo yidhaahdaan ha la bixiyo mooyaane lama bixinayo bixintaasu waxay ku xidhan tahay inay ijaaseeyaan iyagu waana fii maa saada can hulus wixii tuluska ka badan weeye waxaa raalli ahaanshahooda la shardi yeelay iyo ijaasadooda waa wixii tuluska ka badan liqowlihi sala allahu calayhi wasalam waxaana u daliilay hadalkiiuu nebigu uu ku lahaa lisacd ibni abi waqaas markii uu sacad ku yidhi nebiga rasuulkii ilaahayow waxay dhaxlaysa inan keliya ma een sadaqadaystaa aniguna nin maallabaan ahoo ilaahay adduun uu siiyey xoolahayga ma ka sadaqadaystaa saddex meelood marka loo qaybiyo laba meelood ahaan ma ka sadaqadaystaa dabeetna nebigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu ku yidhi maya wuxuu yidhi haddana rasuulki ilaahayow xoolahayga marka laba meelood loo qaybiyo badh ma sadaqadaystaa nebigu wuxuu ku yidhi maya kadib haddana wuxuu yidhi rasuulkii ilaahayow xoolahii oo saddex meelood loo qaybiyey meel ahaan ma sadaqadaystaa markaa nebigu wuxuu ugu jawaabay athuluth thuluska ayaa ah shayga la dalbay ee habboon in la bixiyo ee bannaan waa thuluska athulusa thuluska bixi wa thuluthu thulusku kasiirun waa badayi innaka adigu anta dara inaad ka tagto warasataka warasadaadoo aqniyaa-un aqniya ah ayaa khayrun ka khayr badan min an tadarahum inaad ka tagto caalatan iyagoo caydha oo yatakafafuuna annaasa dadka hoorsanayoo gacmaha hoos dhiganaya nebigu calayhi isalaatu wasalaam sacad wuxuu ugu jawaabay oo uu yihi waxaad bixisaa intii uu soo bandhigayba markii uu ka diiday ee hore huluskii u dambeeyey ayuu nebigu yidhi athulus thuluska bixi wa thulusu kasiir thuluskuna waa badanyi haddaba ee badnida uu nebigu ku sifeeyey huluska culammadu waxay yidhaahdeen laba ixtimaal ayay qaadanaysaa kow macnaha looga jeedaa waxa weeyaan bayaanu ana alawlaa alikhtisaaru calayhi min hayri siyaada sida mudan waxa weeyaan in huluska lagu ekaado oo aan laga badin waa sida qofka caqligiisana ku soo degdegaysa sidaasu waana siduu u fahmay cabdillaahi bni cabaas radia allaahu canhu xadiidkan n waxaanu yidhi waxaan jeclaan lahaa dadku inay fulus ka nusqaamiyaan dardaarankooda oo ay rubuc ka dhigaan oo nebigu calayhi isalaatu wasalaam sacad wuxuu ku yidhi athuluth thuluska weeyaan waxaa lagaaga baahanya inaad bixisaa waa thuluska wa thuluth thuluskuna kasiirun wuu badan yahay thuluskuna weliba wuu badan yahay bimacnaa ha ka badini uluska sidaa weeyaan bu ayay leeyihin culammadu ixtimaalka kale waxa weeyaan bayaana ana tasaduq bithulus wahuwa alakmal in la caddaynaayo uluska oo la sadaqadaystaa wahuwa alakmal weeyaane kasiirun ajruhu ajrigiisu waa badan yahy oo macnuhuna wuxuu noqonayaa الثلث ثلثك بحي والثلث ثلثكنا كثير وبدأي ومعنى أجرقيسو iyo abaalka ilaahay subxaana wa tacaala uu kaa siinaya wuu badan yahay ee thuluskaa ajriga badan leh bixi sidaa awgeed cabdillahi bni cabbaas iyo imaamu shaafici iyo jamaaco kale oo ahlucilmiga ka midii waxay ku tegeen sida mustaxabka ahi inay tay maaduuna thulus suluska wixii ka yar inuu qofku uu bixiyo waxaanay u daliishadeen liqowlihi uu nebigu leeyahy calayhi isalaatu wasalaam wahulusu kasiir qatada wuxuu yidhi abubakar wuxuu dardaarmay bilkhumus cumar bnu khadaabna wuxuu dardaarmay rubuc waalkhumus axabu ilaya khumuskaan anigu ka jecelahay culamo kale waxay ku tegeen thuluska in la dardaarmo inay mustaxab tahay haadawiyada iyo xanafiyada waxay baneeyeen ruuxa inay u bannaan tahay xoolihiisa gebi ahaanba inuu wada dardaarmi karo waana qowlkii cabdillahi bni mascuud laakiin sida sawaabka ahi waxa weeye in thuluska iyo wixii ka yarun la dardaarmo oo wax ka badan aan la dardaarmin waqaala sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi xadiiskaasi waa muttafaq calayhi ina allaha tasadaqa calaykum ina allaha ilaahay tasadaqa calaykum wuxuu idinku sadaqadaystay cinda wafaatikum marka geeriyoonaysaan bihulusi amwaalikum biwasiyati hulus amwaalikum xoolihiinnoo saddex meelood loo qaybiyey meel ahaan inaad dardaarantaan siyaadatano fii acmaalikum laydin siyaadinayo acmaashiina subul salaamka ayaad eegi doontaa xadiiskan iyo duruqdiisaba mar afraadka oo u dambaysa yuqsamu waxaa la qaybinayaa maa baqiya wixii soo hadho mina tarika xoolihii uu meydku ka tegey bayna alwarasa dadka warasada ahaa ayaa loo qaybinayaa xasaban alkitaab wa sunna sida kitaabka iyo sunnadu ay u qaybsiiyeen hadba iyadoo loo eegaayo dadka warasada ah iyo wa ijmaac alumma ijmac alumma wa cala alwaji aladii wejigiina waa loogu qaybinayaa sayatii noo iman doona qariiban ha dhow min badi iyadoo laga bilaabayo bidawi lfuruud dadka faralka wax ku qaadanaya bil bilcasabaat wuxuu leeyahay sheekhu raxmatullahi calayh markii xoolihii meydku uu ka tegey hawsha aynu soo sheegnay oo dhan laga qabtay saddexda qodob ahaa mar afraadka wixii soo hadhay ayaa loo qaybinaya dadkii warasada ahaa qof walba iyadoo wax lagu siinaayo sida kitaabka iyo sunnada iyo ijmacal umma uu wax u siiyey iyo si inoo iman doonta tafaasiishiisu jeer dambe inoo iman doonta iyadoo lagu bilaabayo bidawil furuud dadka fararka wax ku qaadanaya dabeetana dadka casabaadka ah ayaa lagu xogsiinayaa xoolahii uu meydku uu ka tegey waxaynu idhi xuquuq ayaa ku tacalluqda markaynu eegno sheekhu wuxuu ugu horreysiiyey in xoolaha waxaa ugu horreeya laga qabanaya laga bixinaya inay in meydkii laga aaso cinda shaaficiya waxay leeyihin waxaa la horreysiinayaa sidan uu sheekhu horreysiiyey ilaa iyo in xoolihii uu meydku uu ka tegay cayntooda uu xaq ku tacalluqay mooyaane sida sakadii oo kale iyo rahan oo kale haddii xoolihii uu ku tacalluqo meydka aaskiisii kharashkii uu u baahnaa laguma horraysiinayo ee waxaa lagu horraysiinayaa in xuquuqdaa laga bixiyo kadibna waxaa la bixinayaa deymihii baa la bixinayaa kadib haddana waxaa la bixinaya markii deynta la bixiyo ee la saafiyeeyo wasaayaadkii kadibna xoolihii ayaa la qaybinayaa tambiih qudimat ilwasiya wasiyada waxaa loogu horreysiiyey cala dayni deynta waxaa loogu horreysiiyey fi l aaya alkariima min bacdi wasiyatin yuusaa biha aw dayn horeynu usoo dhaafnay ow sheekhu waa inoogu celiyey macnaa inuu qalbigeenna ay ku suganto awgeed baan filaya inuu uga jeedo sheekhu raxmatullaahi calayhim qudimat alwasiyatu wasiyadii waxaa looga laga horreysiiyey cala dayni dayntii fi laaya alkariima aayadda min bacdi wasiyatin oo ilaahay baa yidhi dardaaran dabadii ayaa faralkiinni qaadanaysaan yuusa oo uu dardaarmaya bihaa dardaarankaa ah, aw daynin aw min bacdi dayn dayn dabadeed maca anna alxukma alsharciya iyadoo xukunka sharciga uu yahay anna dayna daynku yuqadamu mid laga horraysiinaya calaa wasiya kamaa aslafnaa sidaynu soo marnay waqad yaquulu qaa'ilun waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo mid wax yidhaahdaa malxikmatu min daalik waa maxay xikmadda arrinka ah looga jeedo waljawaabu jawaabtu waxa weeye anna taqdiim taqdiimku waa lilcinaaya waa dadaalis loo dadaalayo in wasiyadii la bixiyo iyo wal ihtimaam bihaa ihtimaamsiin weeyaan walixafi alwarasa warasadii oo lagu boori gelinayo weeyaan calaa tanfiidi alwasiya inay bixiyaan dardaaranka iyo wasiyada xataa ilaa iyo laa yatahaawanu aanay fudaydsan fii amriha arrinkeeda aanay fudaydsan lianna alwasiyata dardaaranku lamaa kaanad markay ahaatay tabarucan maxdan tabaruc maxdiya oo barax tiran laysa aanu ahayn fii muqaabilihaa muqaabilkeeda ciwadun bedella aanu ahayn oo qofku markuu dardaarmaayo u leeyahy qofkaa waxaa hala siiyo waxa weeyaan tabaruc maxdi oo ilaahay subxaana wa tacaala mooyaane aanu bini aadam waxba kaga doonahay faqad xaqiiqee tashuxu tashixu tashaxu shiinka saddexda dhibcoodba saddexda xarakaba waan siin karnaa faqad la arkee tashaxu aw tashixu tashuxu inay ku bakhaysho nufuusu warasa nafaha dadka warasada inay ku bakhaysho bi-aadaayihaa bixinteeda wayatahaawanu oo ay fudaydsadaan fii ikhraajiha bixinteeda bikhilaafi deyn deynka isaga maya fa innahu isagu fii muqaabili ciwadin isagu wuxuu yahay mid lagu doonayo oo ruuxan mudiinka ee daynta lagu leeyahay waxaa laga doonayaa inuu wixii lagu lahaa uu bixiyo ayaa isaga laga doonayaa wuxuu leeyahay sheekhu raxmatullaahi calayhi dardaaranku markii uu noqday tabaruc maxdiya oo aan laga doonahayn muqaabilkiisa wax beddelaba aan laga doonahayn waxaa laga yaabaa dadkan warasada ahi inay ku bakhaylaan bixinteedii oo ay diidaan oo ay fudaydsadaan bixinteedii bikhilaafi deyn deynkiisaga maya maxaa yeelay faynahu isagu fii muqaabil ciwad ciwad iyo bedel ayuu muqaabilkiisa uu yahay oo waxaad ka doonaysaa qofkan aad deynta ku leedahay de inuu wixii lagu lahaa uu iska bixiyo ayaad isaga ka doonaysaa wa hunaaka halkaana waxa ah man mid yudaalibu dalbaaya oo daba jabinaya bihi isaga daynkii wahuwa daa'in waa ruuxii daynta lahaa fa min ajli haada sidaa darteed ayaa qudimat wasiya wasiyada loo horraysiiyey maraatibul warasa maraatibta iyo darajada ay leeyihiin dadka warasada isay u kala horreeyaan alwarasatu warasadu laysuu maaha kulluhum dhammaantood fii darajatin waaxida darajo keliya ma wada ahaa wa innamaa in kale maaha hum iyagu calaa maraatib maraatib weeyaan iyo darajaad weeyaan fa yubda-u waxaa loogu bilaabayaa bihim iyaga cala alwaji ilaatir sidan soo socotaa loogu bilaabayaa awalan marka hore asxaabu ulfuruud dadka faragka wax ku qaadanaya wuxuu leeyahy sheekhu raxmatullahi calayh dadka warasada ah ee nidhi xoolihii ayaa loo qaybinayaa sidee loogu qaybinayaa sidee u kala horeynayaan maraatib buu sheekhu uu tilmaamay inay leeyihiin oo ay u horeeyaan asxaabulfuruud dadka faralka wax ku qaadanaya yucdaa waxaa la siinayaa mina tarika tarikada asxaabulfuruud baa wax laga siinaya yucdaa waxa wax laga siinayaa mina tarikati tarikadii asxaabulfuruud dadka asxaabulfuruudka ah ee faralka wax ku qaata ayaa laga siinayaa dadka faralka wax ku qaataa waxa weeyaan afar iyo toban ruux weey afar nin iyo toban haweena waxaa ka mid ah sawjka aabbaha ayaa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah dumarkii oo dhan toban haweena sawjadii bintadii ukhtadii ummadii jaddadii iyo intii la halmaasha wa hum iyagu alladiina kuwi weeyaan lahum leh asxaabulfuruudku sihaamun muqadara sihaam muqadara filkitaabi kitaabka kule kitaabka ilaahay waa kuwa kule asxaabulfuruudku wahum aladiina kuwi weeyaan lahum kule sihaamun muqadara sihaam muqadara filkitaabi kitaabka kule oo ilaahay subxaana wa tacaala kitaabka uu wax ugu jaangooyey aw fi sunna amba sunnada rasuulka wax ku leh sida ayeyooyinkii oo kale aw fii ijmaaci ilumma ama fii ijmaaci ilumma wax ku lahoo wax ku qaata weeyaan oo lagu siiyey sida banaatul ibniga oo kale iyo akhwaat liabka oo kale weeyaan iyaguna fa yubda-u bihim iyaga ayaa lagu bilaabayaa awala taqsiim qaybinta ugu horraysa iyagaa lagu bilaabayaa qofkii hilufaral ah ayuunbaa lagu bilaabaya oo wax la siinaya haaniyan marka labaad alcasabaatu annasabiya casabada ayaa laba loo kala qaadaa casaba nasabiya iyo casaba sababiya marka casaba nasabiya waxa weeyaan casabadii dee nasabka ahayd weeye saddex iyo toban nin iyo laba hablood waa ukhto shaqiiqa iyo ukhto leaba oo ah casabatu maca alkhayr shan iyo tobankaa weyaan casabatu nasabiya cidda casaba isu soo taagta ee nasabnimana ah waxa weeyaan shan iyo tobankaa ruux wa bacda icdaa'i asxaabi alfuruud wa bacda kadib icdaa'i marka la siiyo asxaabi alfuruud asxaabalfuruudkii marka la siiyo furuudahum furuudoodii almuqadara ee alla u jaangooyey yucdaa waxaa la siinayaa alcasabaatu nasabiya casabadii nasabka ahaydna waa la siinayaa tusaale ahaan ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey inan uu dhalay iyo adeerkiibuu ka tegey inantu faralkeeda ayay qaadanaysaa ilaahay baa yidhi wain kaanad waaxida falaha nisu hadday inantu kelideed tahay haddii inantu ay kelideed tahay waxay qaadanaysaa xoolihii laba meelood loo qaybiyo meel ahaan baaqiga soo harayna waxaa la siinayaa camkii oo casabaat nasabiya ka mid ahaa waalcaasibu nasabiyu caasibka nasabkaahi huwa waxa weeye kullu qariibin waa sokeeye kasta oo ya'khudu qaadanaya maa abqathu wixii ay ka tagtay alfaraa'idu faraa'idu wixii ay ka tagtay wuxuu leeyahy sheekhu caleyhi raxmatullah waalcaasibu nasabiyu ruuxa caasibka ah ee nasabka ahi huwa waxa weeye kullu qariibin waa sokeeye kasta oo yakudu qaata maa abqathu wixii ay ka tagta hu isaga maagaba alfaraa'idu faraa'idii dadkii helo faralka ahaa markii waxoodii qaateen wixii ka soo hadhay weeye ruuxa qaata ayaa caasib nasaba laydhaa tusaale ahaan waxaanu bixinay inantu inay xoolihii badh qaadatay badhkaa ay iyadu qaadatay ayaa ah faralkeedii barkii kale soo hadhay oo wixii ay faraa'iddu ka tagtay waxaynu ugu shubnay oo siinay camkii baynu siinay maxaa yeelay waa caasib nasaba wayaxuusu wuu qaataa caasibka nasabka ahi kullal maal xoolaha ayuu wada qaataa cinda alinfiraad markuu keliyi wayaxuusu wuu wada qaataa wuu ku shubtaa kullal maal xoolahoo dhan iska qaataa cinda infiraad marka uu keli yahay kal ibni waa sida inankii oo kale caasibkaa nasabka ahay ee xoole wada qaadanaya waa ka ibni libni oo kale weeye wa ka akhri shaqiiq weeye cam weeye wakayrihim iyo kayrkood weeyaan haalisan alraddu calaa dawi larxaam biqadri xuquuqihim maa cada sawtayn alraddu celin loo celiyo xoolihii soo hadhay ehlu faralka ka soo hadhay calaa dawilfuruud dadkii faralka lahaa ayaa loo celinayaa biqadri xuquuqihimna waa loogu celinayaa xuquuqdoodu xajigii ay ahayd baa loogu celinayaa macada sawjayn wuxuu leeyahy sheekhu raxmatullah caleyh wuxuu ka hadlayaa wax raddin la yidhaahdo qofkii ehlu faralka ahaa waxaynu soo sheegnay markuu faralkiisii qaato hadday wax ka soo hadhaan waxaa ka soo hadhay waxaanu eegaynaa bal inuu caasib jiro inaanu jirin hadduu caasib jiro wuu qaadanayaa waynu soo marnay haddii caasibkii la waayo ayuu radigani imanaya marka caasibkii la waayo ayuu radigani imanaya tusaale ahaan ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegay hooyadii iyo walaashii hooyadii waxay leedahay hulus walaashiina waxay leedahay nisbay leedahay markii hooyadu qaadato huluskeedii inantuna ay qaadato niskeedii xoolihii wixii soo hadhay ruux caasibi ma jiro caasib nafsaba oo wixii qaadanaya meeshii ma jiro mar haddii aanu caasib jirin wax samaynayaa intii soo hadhay iyaga ayaa dib loo siinaya oo hooyadii iyo ukhtadii ayaa dib loo siinaya o looleeya dib u qaata marka kaasaa radin la yidhaahdaa wuu inoo iman doonaa insha allahu faahfaahintiisa iyo qaabka wax loogu magaranaysaa radinaayo dadka elufaralka ah araddu raddigu calaa dawi lfuruud oo loo radiyo weeye biqadri xuquuqihimna loogu radiyo macada sawjayn dadka helo faralka ah sawjka iyo sawjadu iyagu kuma jiraanoo waxba looma radinaayo fa idaa saada hadduu dheeraad noqdo shay-un shay min almiiraasi dhaxalkii fa idaa saada hadduu dheeraad noqdo shay-un shay min almiiraasi dhaxalkii hadduu dheeraad ka noqdo walaysa oo aanu jirin hunaaka halkaa casabatun casabana aanay jirin dadkii helu faralka ahaa markay waxoodii qaateen ayaa wax dheeraad ah oon cid lahayn baa soo hadhay walaysa hunaaka casaba ilaan casabaa qaadan lahayd dheeraadkaasi casabana ma jirto fa innanaa innaku naruddu waxaanu u celinaynaa almaal maalkii waxaynu u celinaynaa dheeraadka ahaa calaa asxaabi alfuruud dadkii faralka wax ku qaadanayay ee markii hore ay ka soo hadhay ayaynu dib u siinanaa kullun mid kastaa biqadri fardihi iyo wa sihaamihi qadarkii faralkiisu iyo sahmigiisu u ahaa ayaynu dib ugu siinanaa way inoo iman doontaa inshaa allahu wa ama sawjaan labada lamaane sawjkiiyo sawjadii falaa yuraddu calayhimaa iyaga waxba loo radin maayo lianna irtahumaa maxaa yeelay dhexalkoodu innamaa in kale maa isagu bisababi nikaax waa nikaax waxay wax ku dhaxleen waxa weeyaan waa nikaax markaa waxba loo radin maayo iyaga xoolihii laa bisababi alqaraaba sabab qaraabo iyo xibtanimo waxba kumay dhaxal annasabiya qaraabadii nasabka ahayd waxba kumay dhaxal fal faalqariibu ruuxa sokeeyaha ah min annasabi ee xagga nasabka ah ayaa awlaa ku mudan biraddi radintii iyo in loo celiyo xoolihii soo hadhay isaga ayaa ku mudan min asawjaynina ka mudan waa inoo iman doontaa faahfaahinteedii waxba insha allahu yaa la degdegin raabican tawriihu dawil arxaam dadkii dawil arxaamka ahaa dhaxalsiintooda wahum iyagu dawil arxaamku aqaarib ilmeyd meydka xigtadiisii weeye waa qaraabadii meyd alladiina kuwaasoo laysuu aan ahayn biasxaabi lfuruud dad farar wax ku qaata aan ahayn walaa casabaad casabaadna aan ahayn wuxuu leeyahay sheekhu raxmatullahi calayh dadka dowlaad xaamka la yidhaahdaa waxa weeyaan qaraabada meydka kuwaasoon faralna waxba ku qaadan casabana aan waxba ku qaadan kalkhaal sida abtigii oo kale walkhaala habaryartii waalcamma jaddadii wa bni lbinti inankii inantu ay dhashay ee uu meydku awowga u ahaa mee ayeyda u ahayd hadday gabarhtay wa binti lbint inantii inantu dhashay iyo wixii la halmaala fa idaa lam yuujad haddii aan la helin qariibun caasibun mid sokeeya wax casabaynaya lilmutawafaa ka dhintay haddii aanu lahayn walaa saaxibu fardin oo faral wax ku qaadanaya akhada waxaa qaadanaya xoolihii dhawul arxaam dhawul arxaamka ayaa qaadanaya adtarikata tarikadii qaadanaya wuxuu leeyahy sheekhu raxmatullahi calayh fa idaa lam yuujad lilmutawafaa fa idaa lam yuujad hadii aanu lahayn oon loo helin lilmutawafaa kan geeriyooday qariibun mid sokeeya caasibun oo wax casamaynaya markii qofkii iyo helu faralkaa uu faralkiisii qaatay wixii ka soo hadha waxaa la siinayaa caasibkii caasibka haddii aanu jirin waxaanu nidhi waxaa loo radinayaa qofkii ehlufalalka ahaa ayaa dib loogu radinayaa maanta qof ehlufaral ah iyo mid casabaynaya midna meeshiiba ma joogo markaa ruuxii dhintay mid caasiba iyo walaa saaxibu fardin midnaba male akhada xoolihii waxaa qaadanayaa dawlaan xaam dadkan dawlarxaamka la idhaah baynu tusaalaha ka bixinay ayaa qaadanaya atarika wa tawriisu dawlarxaam dhaxalsiinta dadka dawlarxaamka ah huwa isagu madhab alxanaabila waalxanafiya waalmaalikiya weeyaan wa bihi isagaanu akhada qaatay qaanuun alaxwaal ashaksiya axkaamta ku tacalluqda usrada iyo qoyska oo nikaax leh iyo dalaaq iyo nasab ayaa lagu magacaabaa casrigan aynu joogno alaxwaal alshakhsiya khaamisan alraddu calaa axadi sawtayn in loo radiyo xoolihii helufararka ka soo hadhay calaa axadi sawjayn sawjadii ama sawj wadaalika kaasuna cinda cadamin waa marka la waayo wujuudu waarisin ruux waarisa hariib oo sokeeye ah aslanba marka la waayo maydkan dhintay qof sokeeyo u ah oo dhexlaaya marka la waayo ayaa loo radinayaa calaa axadi sawjayn xoolihii laa min asxaabi alfuruud walaa min alcasabaat laa min asxaabi alfuruud dad helu farala marka laga waayo walaa min alcasabaat casabaadkiina marka waxba laga waayo walaa min dawil arxaam dadkii dawil arxaamkaana marka la waxba cid laga waayo fa idaa maata hadduu dhinto assawju sawjka hadduu dhinto masalan tusaale ahaan walam yatrug oo aanu ka tegin hayra sawjatihi haweenadiisii mooyaane cid kale aanu ka tegin warisat way dhexlaysaa rubc rubcii bay dhexlaysaa bilfardi farad bay ku dhexlaysaa walbaaqi baaqigiina biraddi radin bay ku dhexlaysaa wuxuu leeyahay sheekhu raxmatullahi calayh sawjka ama sawjada waxaa wax loo radinayaa oo xoolii la siinayaa cinda cadami wujuudi waarisin qariiba aslan qof waarisa oo sokeeye ah gebi ahaanba marka la waayo oo ama helu hilufaralah ama casaba ah ama dad kale oo dawlarxaamkii ka mid ah marka la waayo ayaa axda sawjin loo radinayaa tusaale u bixiye sheekhu wuxuu yidhi haddii uu nin dhinto oo aanu ka tegin haweenaydiisi mooyaane cid kaleba warihat arubc rubci bay dhexlaysaa bilfarn faral bay ku dhexlaysaa walicadami alfarc lwaaris ayaanay rubca ku heshay maydku wax farc waarisa kamuu tegin oo sawjkii ahaa sidaa awgeed sawjadu rubac bay qaadanaysaa walbaaqi baaqigii soo hadhayna biraddi radin bay ku qaadanaysaa iyadaa dib loogu celinayaayo dee cid kaloo qaadata oo farali ma jirto qof casabeeyaa ma jiro qof kaloo dowlaanxaama oo la siiyaa ma jiro wakadaalika saas oo kale idaa maatad haddii ay dhimato haweenin oo walam tatruk aanay ka tegin siwaa sawjiha ninkeedii cid aan ahayn akhada sawju sawjku wuxuu qaadanayaa anis niskii buu qaadanayaa walicadami farc lwaaris maxaa yeelay shuruudda uu sawjku wax ku qaato ayay ahayd haweenaydu haddii aanay ubad lahayn ubadkaas ama waladu sulbi ha ahaado ama miday ayeeyow taho inankeedu dhalay ha ahaado ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado ama meheraa ku dhasho ama yuu ku dhalan sawjadu haddii aanay ubad ka tegin sawjku wuxuu qaadan jiray nis buu qaadanayaa wuu inoo iman inshaa allahu bilfardi faral buu ku qaadanayaa walbaaqi baaqigiina biraddi radin buu ku qaadanayaayoo baaqigiina isaga dib loogu celinayaa fa takuunu waxay noqonaysaa atarikatu tarikadu waxay noqonaysaa kulluhaa dhammaantee li labada sawjayn mid u sugan oo hadduu sawjku dhinto sawjadii baa wada qaadanaysaa fardan warre damba haddii iyadoo ay dhimatana isagaa wada qaadanaya fardan warre damba saadisan alcaasib alsababiyu caasibkii sababiga ahaa wa huwa alcaasib sababi almuctiqu waa kii wax horeeyey rajulan kaana nin ahaaya aw imra'atan ama haweeney ahaataya walaa yuujad fii hada zamaan walaa yuujad lama helaayo fii hada zamaan xilligan tusaale ahaan waxa weeyaan ruux baa wuxuu lahaa addoon nin iyo gabadhkii la arkaba ha noqdee addoonkiisii wuu xoreeyey markii uu xoreeyey wuu tabcaday waa geeriyooday addoonkaa tabcaday ee geeriyooday ee la xoreeyey cid kamuu tegin ilaa iyo ruuxii xoreeyey mooyaane oo ama nina ama gabadha xoolihii addoonkaa la xoreeyey waxaa qaadanaya ninkii xoreeyey ama gabadhii xoraysay haddee gabadh qofku qofkuu xoreeyey ayaa qaadanaya kaasaa la odhanayaa caasib sababiya waa casabanimo sababku timi weeye oo sababtuna waxa weeyaan e, xorayntaa la xoreeyey awgeed saabican almuusa lahu kii loo dardaarmay bimaa zaada wixii ka kordhay calaa ulus uluska wixii ka kordhay walow kaanat alwasiya dardaaranku haba ahaado bijamiici ilmaal xoolahoo dhanba ha ahaadeen wahuwa madhab alxanaabila walxanafiya weeyaan saaminan baytulmaal waa baytulmaalkii fa idaa lam yuujad haddii aan la helin axadun ruux oo min alwaraha dadkii warasada ahaaya dadkii warasada ahaa ayaa qof kudha laga waayay fii daraja wa rutba darajadii iyo tartiibtii allatii taasoo dakarnaha aynu soo sheegnay sida aynu u soo sheegnay dadkii wax ku qaadanayay ayaa la waayeyba tuudacu waxaa la dhigayaa adtarika tarikadii waxaa la dhigayaa fi lkhasaana alcaama khasnada caamka ah ayaa la dhigayaa limaslaxati lmuslimiinna waa loo dhigayaa in baahiyaha iyo masaalixda dadka muslimiinta lagu bixiyo ay fii bayti maalilmuslimiin weeyaan khasaana alcaama waxa weeyaan fii bayti lmuslimiin anwaacu lirsi arbacatun noocyada dhaxalku waa afarun wahiya wuxuu leeyahay sheekhu raxmatullahi calayh dhaxalku afar noocun weeye irsun bilfard in faralnimo la isku dhaxlo irsun bitacsiib casabanimo in la isku dhaxlo irsun birad in qofkii oo xoolihii loo celiyo ehlu faralkii wixii ka soo hadhay baaqigii in loo celiyo la isku dhaxlo irsun biraxm qaraabanimo iyo dowlaarxaamnimo in la isku dhaxlo wasata'tii haadihi alaqsaam aqsaamtanna waa inoo iman mufasala iyadoo faahfaahsan oo la kala dhigdhigay inshaa allahu tacaala asbaabul irhi sababaha dhaxalka asbaabul irhi sababaha dhaxalku allatii taasoo yarisu uu ku dhaxlo bimuujibiha shaksu shaksigu uu wax ku dhaxlaa halaasatun saddex weeye wahiya qaraabatun xaqiiqiya wuxuu leeyahy sheekh caleyh raxmatullah asbawlis dhaxalku wuxuu ku yimaadaa oo la isku dhexlaa marka sababa la helo asbaabulirsi sababaha dhaxalku allatii taasoo yarisu uu ku dhexlaayo bimuujibuhaa markay suganto ashaksu shaksigu uu wax ku dhexlayo salaasatu saddex weeye allatii taasoo yarisu uu wax ku dhexlayo ashaksu shaksigu uu wax ku dhexlayo bimuujibihaa markay suganto halaasatun saddex weeye wahiya waxay kala yihin alqaraabatu alxaqiiqiya iyo nikaax iyo alwalaa saddexdaa weeye qaraaba xaqiiqiya waxa weeyaan wada dhalasho run ah wada dhalasho dhab ah oo runah waa raabidatu nasab xidhiirhkii nasabka wahiya waxaanay tahay qaraabada xaqiiqiga ahi alwaalidaani waa labadii waalid waalawlaad iyo awlaaddii uu meydku u dhalay waalikhwa iyo walaalihii rag iyo dumarkii la arkaba waalacmaam adeeradii iyo wakayrihim iyo qayrkood oo insha allahu aynu u tegi doonaa faahfaahintooda weeyaan kuwaasaa la odhanayaa qaraabo xaqiiqiya wa yumkinu waxaa suuragala oo inoo suuro gelayaa an naquula inaynu nidhaahno biijaasin si kooban inaynu nidhaahno alwaalidaani labada waalid iyo wal awlaadi iyo awlaaddii weeye qaraaba xaqiiqiya iyo waman ciddii intasaba ilayhim usoo nisba sheegata weeyaan annikaax asbaabul irsiga waxaa ka mid ah nikaaxa ayaa ka mid ah wahuwa caqdu sawjiya asaxeex alqaa'im bayna sawjayni wuxuu leeyahay sheekhu raxmatullaahi calayhim nikaaxu waxa weeye caqdu sawjiya waa heshiis isqabitaan oo oo saxeexa alqaa'im oo dhex maray bayna sawjayni laba lamaane wa in lam yaxsul yaanu dhicinba bacdahu dabadii caqdigaa saxeexaa dabadii dukhuulun galmaba yay dhicin aw khalwa amaynay isla gooni noqdaan oo isla cidloobaan yay dhicinbeen ama nikaaxul faasid nikaaxii faasidka ahaa waa kii bilaa weliga ahaay oo kale aw nikaaxul baatil ama nikaaxii baadilka ahaa sida nikaaxii iyo guurkii la guursanayay haweenaydii ciddo tirsanaysay falaa tawaarus bihi waxa laysku dhexlayaa ma jira aslan asal ahaanba wax la laysku dhexlayaa ma aha iyagu wuxuu leeyahay sheekhu raxmatullahi calayh nikaaxu waxa weeyaan heshiiska isqabitaanka ee labada ruux sawjada iyo sawjka dhex mare weeye oo saxeexa yaabo dhicinba dabadeed dukhuulun galmaba aw khalwa ama inay isla gooni noqdaan iyay dhicinbeen ama nikaaxulfaasid aw nikaaxulbaadil falaa tawaarisa bihi aslan labadaa asal ahaanba la isku dhaxli maayo waynoo iman doontaa insha allahu halkeedaynu ku faahfaahin alwalaa qodobka saddexaad oo ka mid ah asbaabul irsiga wahiya waxa weeyaan qaraabatu lxukmiya waa qaraabo xukmiya bisababi xukmi shaaric shaarica oo xukumay darteed wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa walaa-u cidqina waa laydhaah wa walaa-u nicmana waa laydhaah wa sababuhaa sababteedu waxa weeyaan nicmatu lmuctiq nimcadii iyo galladii uu ku galladaystay sayidkii calaa catiqihi addoonkiisii uu xoreeyey calaa catiqihi kii uu xoreeyey fa idaa actaqa hadduu xareeyo asayidu sayidku hadduu xareeyo cabduhu adoonkiisii wa mamluukuhu addoonkiisi hadduu xoreeyo igtasaba wuxuu ku kasbaday bidaalika sidaa silatan xidhiidh iyo waraabidatan tusamaa lagu magacaabo walaa-ul codka lagu magacaabo wuxuu leeyahay sheekhow caleyhi raxmatullah asbaabul irsigii ayuu inoo soo tiriyey waxaa ka mid ah qaraabat alxaqiiqiya nikaax ka u dambeeyana waxa weeyaan walaa ayaa la isku dhexlayaa ruuxan sayidka ahi ama nin ha ahaado ama gabadh ha ahaadee addoonkiisii uu xoreeyey markii uu geeriyoodo addoonkana aanu cid ka tegin hantidiisiiyo xoolihii uu ka tegay sayidkiisii baa qaadanaya sababtu ku qaadanayaana waxa weeyaan nicmatu lmuctiq calaa catiiqihi nimcada iyo galladda uu ku gallad sheeganayo sayidku kii uu xoreeyey fa idaa cataqa sayidu cabdahu wa mamluukahu sayidku hadduu xoreeyo addoonkiisii iyo mamluugiisii igtasaba bidalika sidaa wuxuu ku kasbaday silatan xidhiidh iyo raabidatan ayuu ku kasbaday tusama lagu magacaabo waa laba ereyo isku macnoun ah walaa-ulcatqi lagu magacaabo yeeristu wuxuu ku dhexlayaa bisababihaa sababteeda ayuu wax ku dhexlayaa liannahu maxaa yeelay ancama wuxuu ugu gallad sheegtay cala alcabdi addoonkii ayuu u gallad sheegtay oo u nimceeyey fa radda ilayhi wuxuu u soo rad celiyey xorriyatahu xornimadiisii buu u soo celiyey liannahu maxaa yeelay ancama wuxuu ugu nimco sheegtay cala alcabdi addoonkii u nimco sheegtay oo u gallad sheegtay faradda ilaahi wuxuu u soo celiyey xorriyatahu xornimadiisii wa acaada ilaahi wuxuu u soo celiyena insaaniyatahu qofnimadiisii iyo bini aadamnimadiisii ayuu u soo celiyey bacda an kaana markii uu ahaa kadib mulxaqan mid la haleeshiiyo bilcashmaawaad mayeedhaanka iyo xoolaha markii la haleeshiiyey kadib ayuu u soo celiyey insaaniyadiisii markuu xoreeyey fa wuxuu ugu abaalgudaa ashaaricu shaaricu oo ilaahay iyo rasuulka ah biirsihi dhaxalitaankiisa inuu dhaxlo sayidku catiiqii cinda almowti markuu dhinto idaa lam yakun haddii aanu u sugnayn lilcabdi addoonka haddii aanu u sugnayn alcatiiq ee la xoreeyey waarisun aslam ruux waarisa oo gebi ahaanba dhaxlaya haddii aanu lahayn laa bisababi alqaraaba oo qaraabanimo ku dhaxlaya walaa bisababi sawjiya iyo sabab sawjiinimaah midnaba ku dhexlaya marka aanu lahayn ayuu sayidkii uu dhexlayaa wa hiya walahu qaraabatun xukmiya waa qaraabo xukmiya oo shaarica ayaa xukumay wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa walaa-u lcidqi wa walaa-u nicmana waa la yidhaahdaa wa sababuhaa sababteeduna nicmatulmuctiq waa nimcada iyo galladda sayidku ugu galladaystay calaa catiqihi kii uu xoreeyey fa idaa cataqa hadduu xoreeyo as-sayidu sayidku cabdahu addoonkiisii wa mamluuku kii uu lahaa iktasaba wuxuu ku kasbaday sayidkii bidaalika sidaa silatan xidhiidh iyo waraabidatan ayuu ku kasbaday tusamaa lagu magacaabo walaa-ul cadki lagu magacaabo yarisu wuxuu wax ku dhexlayaa bisababihaa sababteedii wax wax ku dhaxlayaa sayidku liannahu maxaa yeelay ancama wuxuu u nimceeyey cala alcabdi addoonkii faradda ilayhi wuxuu u soo celiyey xorriyatahu xornimadiisii waa caada ilayhi waxaanu u soo celiyey insaaniyatuhu bini aadamnimadiisii bacda an kaana kadib markii uu ahaa mid la haleeshiiyo mulxaqan mid la haleeshiiyo bilcashmaawaat mayeedhaanka mid la haleeshiiyo oo xoolaha ayaa lagu tirinayaa addoonka sidaa awgeed culammadu waxay yidhaahdaan addoonka ma qof baa la xisaabinayaa oo xagga bini aadamka ayaa lagu tirinayaa mise xayawaan ayaa lagu tirinayaa iyo mayeedhaankaa culammadu waxay yidhaahdeen marka xagga cibaadaadka la joogo waa qof caadiya marka xagga mucaamalaadka kale la joogana xagga xoolaha ayaa lagu tirinayaa waa tan dee sayladii la geynaya ee lasoo qaayimadaynaya ee la iibinaye fakafaahu shaaricu shaaricu wuxuu ugu abaalguday sayidkii biirsihi dhexlitaankiisa inuu dhexlo catiiqii cinda almowt markuu dhinto catiiqi markuu dhinto idaa lam yakun waa haddii aanu lahayn bishardi lilcabdi lcatiiq addoonkii la xoreeyey waaritun aslanba haddii aanu lahayn weeyaan oo tusaale ahaan catiiqii ayaa geeriyooday wuxuu ka tegey sayidkiisii iyo inan uu dhalay isagu catiiqu inankaa uu dhaleeya xoolihiisii qaadanayaan waayo dacid buu ka tegey inanka haddii aanu jooginna sayidkii baa qaadanaya waarisun aslanba haddii aanu lahayn laa bisababi alqaraaba qaraabanimo sababteed ah walaa bisababi sawjiyana ah isagu markuu ka hadlaayey sheekh maxamed ibnu cali ibnu maxamed araxbi manduumadiisa buqyatulbaaxis fi lmawaariis saddexdan asbaabul irsiga wuxuu yidhi sheekhu raxmatullaahi calayhi asbaabu miiraasi lwaraa halaasa kullun yufiidu rabbahu lwiraasa wahiya nikaaxun wa walaa-un wa nasab maa bacdahunna lilmawaariisi sabab arkaanu lirth waa arkaanu lirthi arkaanta dhaxalku halaasatun saddex weeye wahiya almuwaris alwaaris iyo almawruud wuxuu leeyahy sheekhu الله llahu khayra dhaxalku wuxuu leeyay saddex rugni kaba horreeya waxa weeyaan almuwaris waa dhaxalsiiye wa huwa almeyd waa meydkii alladii kaasoo yastaxiqu uu hayruhu kayrkii an yarisa minhu inuu ka dhaxlo maakii khallafahu uu ka tegay meydku bacda almowt geeridiisa dabadii wuxuu leeyahy rugniga koowaad waxa weeyaan ruuxii geeriyooday wa huwa almeydku waa meydkii muwarisku waa meydkii alladii kaasoo yastaxiqu ay muteen hayruhu kayrkii uu mutay an yarisa minhu inuu ka dhaxlo maa khallafu wixii uu ka tegay bacda almowt oo marka ruux dhintay ee la helo waxaa la helay rugni ka mid ah irsiga haddaan qofba dhiman maxaa dhaxli rugniga labaad waxa weeyaan alwaaris wahuwa ladii kii waya yastaxiqu mutay alirsa dhaxalka bilasbaabi saabiqa sababaha inoo soo horumarayna ee ku mutay kalqaraaba annasabiya wasawjiya iyo wagayrihaa rukniga saddexaad waa almawruuh waa xoolihii la dhexlaayey ama wixii la dhexlaayey wa huwa shayu ladii waa shaygii yatruku uu ka tegey almeyd meydku uu ka tegaayo oo min maalin xoola ah wa caqaarin maguurtaah iyo wagayrihi iyo kayrkii wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa almawruuh waxaan la dhexlayana waxaa lagu magacaabaa irsan waa la yidhaahdaa wa turaasan waa la yidhaahdaa wa miiraasan wa tarika intaba waa la yidhaahdaa wa kulluhaa dhammaanteed asmaa-un waa magacyo lishay shay usugan sugan alladii shaygaasoo yadruku uu ka tegey almeyd meydku uu ka tegey uu uuga tegey wuxuu leeyahay sheekhu calayhi raxmatullah arkaanta dhaxalku waxa weeyaan muwaris ruux waa inuu dhinto markuu ruux dhinto rugni ka mida baa la helay laba ruuxaa dhintay cid dhexlaysana meeshii waa inay iyana la helaa oo amba ku dhexlaysa faral ama ku dhexlaysa casabannimo ama ku dhexlaysa dawla arxaamnimo cid dhexlaysa waa in la helo cid ruuxan dhexal joojinaysa oo dhaxalkiisa isu soo taagayso waa in la helo rugnigii labaadba markaana la helay labadaaba marka la helo maydkii waa in adduun uu ka tegayo wax la dhexlayaana meeshii ay jiraan waxbaba haddaanu maydku ka tegin dee maxaaba la dhaxliba wax la kala dhexlaa meeshii ma jiraan mawruusku markaa waa wixii maydka laga dhexlaayay oo ama xoola ah ama maguurto ah iyo qeyrkeed sidaynu hore usoo marnay oo xuquuqdii ka mid ah iyo ikhtisaasaadkii wa yusama almawruuska waxaa la yidhahaa irsan wa turaasan wa miiraasan wa tarika intaba waa la yidhaahdaa dhammaantoodna waa magacayiba ayuu yidhi sheekhu isku wada mid a ah.